alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi alamin wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum shaykhuna ashayku salix bn cabdilahi alcusaymi gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayn can amr dinar can abi qabuusa mowla cabdilahi bn camr bn caas can cabdilahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayhi walih waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuul اlmutuun khasatan usuul xadiid اlmustafa wrasuul mujtaba sala allahu alayhi wcla aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcaajil walaajil fahada huwa almajlis alxaadi walcishriin min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaadi الصaalixiin lilimaam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 oo taariikhda shacbaan ay ahay laakiin qadar allahu dib loo dhacay insha allahu tacala inaan kabnano isku daydoona biidn illah casa wajal baabka waxa weyaan baabu fadli ljuuci baahi fadliga ay leedahay u baab yahay baahida fadliga ay leedahay ayuu u baab yahay iyo khushuunati alcayshi nolosha adag iyo walikhtisaari ku gaabsasho lagu gaabsada cala alqaliili in yar oo min alma'kuuli wax la cuna ah iyo walmashruubi wax la caba ah iyo walmalbuusi wax la exirto ah iyo wahayriha intaas wixii ka soo haray oo min xuduudi annafsi nafta dheefteeda iyo nasiibkeeda iyo tarki shahawaati shahawaadka oo laga taga ayuu baab yahay fadliga uu leeyahay imaamka caleyh raxmatullah intaas ayuu inta ayaga fadliga ay leeyihiin oo khushuunatcayshka cayshka yar adag baahida cunada iyo cabitaanka iyo libsiga oo muxuua ah inta ugu yar lagu gaabsado iyo nafta waxaalla wixii ay jeceshahay oo lasoo kooba fadliga ay leedahay ayuu imaamka caleyh raxmatullah u baabayay baabka qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yidhi fakhalafa waxaa dib mari doona min bacdihim gadaashood dadkan susuubanoo wanaagsan khalfun kuwa dib mara oo adaacuu dayacaan asalaata salaada dayacaan oo watabacuu raacaan ashahawaati nafta waxay jeceshahay fa sawfa dib dambe ay yalqowna waxay la kulmi doonaan hayan halaag ba ay la kulmi doonaan ilaa man taaba qof tooba keena oo aamana alle nabi rumeey oo camila shaqeeyey camalan shaqa iyo camal saalixan suuban fa ulaa'ika kuwa iyaga yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada ay gelayaan walaa yudlamuuna lamana dulmiya shayan waxbana la dulmin doono weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi fakharaja wuu baxay qaaruun calaa qowmihi qoladiisa ayuu u soo baxay fii ziinatihi quruxdiisa isagoo kudhex jira weeyaan oo dharka u xirnaa iyo wuxuu wadayo mxuu ahaa khaasaa'in farahooda ahaa iyo mxuah la socday markii la fiiriyo ayaa fii ziinatii u rabbi ka cabir wa tacala fakharaja wuu soo baxay qaaruun cafwan calaa qowmihi qoladiisa u soo baxay fii ziinatihi isagoo qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonayaan alxayaata adunya adduunyada noloshada bas ah kuwa doonayeen waxay yidhaahdeen yaa layta lana muu noo sugnaada mila maa shay oo kale uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey innahu qaaruun laduu xadin dheef mid u saaxiiba weeye ay nasiib cadiimin aad u weyn ayuu rabbi siiy wa tacaala wa qaala aladiina kuw waxay yidhahdeen uutuu la siiyey akhyaartii alcilma cilmiga la siiyey war halaagiinna eh hawaabullaahi alla ayaa khayrun wanaag badan liman ay wanaag badan tahay aamana alla nabi rumeeyey oo camila shaqeeyey camila mxuu ahay shaqeeyey saalixan camal suuban la imaaday hawaabta alla khayr badane waxaan waxba ha ku logo'ayna oo waxaa qiimaha u yeelina weeyaan wa qaala tacaala rabbiga wuxuu yidhi uma intaa kadib latus'alunna waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalinta ayada qiyaama can inaciimi nicmooyinka badan ood ku jirteen rabbi way weydiin doonaa subxaana wa tacala sidaad u samayseen inaad shukriga la imaadeen inaad la imaadin wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi man kaana qofka had yuriidu mid doonaa alcaajilata adduunya adduunyada waa degdeg badantahay laga cabiray man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doona alcaajilata adduun cajalna waan u lahu isaga fiiha adduunka dhexdeeda maa nashaau wix aan doonna liman baan u dedejina nuriidu aan doonna uma intaa kadibna jacalnaa waxaanu u yeelnaa lahu isaga jahannama jahannama ayaanu u yeelnaa yaslaha isaga oo geli madmuuman isagoo eedaysan oo eedaysana madxuuran la fogeeyey oo laga adkaada weeyaan walaayaatu ayadaa filbaabi kaiiratun macluumatun waana la yaqaanaa weeyaan xadiidka aad wacan caaishata radi allahu tacala canha waardaaha ummi lmuminiin qaalat waxay tihi caaisha maa shabica kama dhergin aalu muxamadin nabi muxamed ahlkiis kama ayna dhergin min khubsi shaciirin qamadi khubsigeed ama kubisteed kama dhargin yowmayn laba maalmood oo mutataaliyan isku xigd kama dhargin weeyaan xataa qubida ilaa nabiga laga qibdoodo sala allahu aleh ali wasalam muttafaqun calayh laba maalmood isku xigta rooti laga sameeyey qamadi nabiga sal ll slm iyo ehelkiis kama dhargin ayay leedahay radi allahu tacala anhu ardaa muttafaqun calayh low kaanat addunya taduumu liahliha lakaana rasuulu ullahi xayan wabaqiya wa fii riwaayatin maa shabica kama uusan dhargin aalu muxamadin nebi muxamed ahalkiisa iyo xaasaskiisa kamayn argin mud qadima almadiinata maalinta madiinuu soo gala laga bilaabo min acaamin cunno kamayn argin min acaami burin min acaami lburri cafwan min acaami alburri burka cunnadiis kamayn argin burka waxaa weeyaan waa qamadiga nooc la too ah eh, oo ka yara duwan garbiga iyo waxyaabahaasa lagu sheegaa ayaa burka la yidhahda weeyaan alaa layaalin saddex maalmood kamayn argin tibaacan isxigta xataa qubida ilaa nabiga laga qiblooda sala allah aleh ali waxaad garanaysaan marka nabigeen sal l slem shadaf alcaysh nolosha uu nabigeena ku sugnaa sal allahu aleh ka garan karta halka iyada adduunkan qiima darradiisana laga garan karaa xadiidka afar boqol iyo ko iyo sagaashanaad can curwata waxaa laga wariyey can caaishata radi allahu tacala canha w ardaha qaalat waxay tihi um lmuminiin <clears throat> asidiiqa annaha iyada kaanat waxay ahayd taquulu mid tidhaahdo baan ku dhaarte yabna ukhtii walaashay wiilkeediyey in kunnaa waxaan ahaynay lananduru kuwa fiiriyo alhilaala bil kuwa fiiraya aan heno arko amaba suga uma alhilaala bil waa saddex bilood alaau ahilatin waa saddex bilood oon aragno indhaha aan saarno oo bilata weyaane fii shahrayn laba bilood gudahooda bil baa arkay way socotay soddon baa la gaara ama la arkay kadibna way socotay tu kaleo la arkay marka waa saddex jeer ayaa bishii bilasheedii la arkay laakiin tiro ahaana waa laba bilood saasay kala jeedaa radia allahu tacala canha in kunaa waxaanayn lananduru kuwa fiiraya ila alhilaali bishay aan fiirin jirnay uma alhilaal kadibna bil uma alhilaal kadibna bil alaaatu ahilatin saddex bilood oo fi shahrayn laba bilood kudhex jirta weeyaan wamaa uqida anana la hurinin on la shidin fi abyaati rasuulilah rasuulka alle guryihiisa aanan lagu shidin naarun dab aan lagu shidin ama laga shidin weeyaan qultu waxaan idhi yaa khaalatu habaryaray yaa khaalata intabaaad dhihi kartaa weyaan yaa khaalatu habareeray famaa kaana muxuu ahaa yuciishukum maxaa idin noolaynaa weyaan maxaad ku noolaydeen marka iyadaa qaalat waxay tihi alaswadaan labada madow ayaan ku noolaynay attamru waa muxuu aha timirta iyo walmaau biyo ayaan ku noolaynay ilaa annahu warka lagu laabaye qad kaana waxaa u sugnaaday lirasuulilah rsulka al sal allahu aleh li waslm jiiraanun jiiraan oo min alansaar reansaarid jiiraan wanaagsan oo reansaarida ayaa nabigu u lahaan jira caleyhi salatu salaam wa kaanat waxaa u lahum iyaga manaa'ixu xoolo irmaansi ah oo la soo irmaaniyey oo dad kale ay soo siiyeen oo ilaa caanaha ay ka dhammaystaan loo soo siiyey la ammaahiyey ayaa waxaa weyaan ayaa u sugnayd wa kaanuu waxay ahayn yursiluuna kuwa muxuu aha soo dira ilaa rasulilah rsulka ale sal lla slm min albaanihi caalaheeda qayb ka mid ah ayaa waxay ka soo diri jireen oo fa yusqiinaa kadibna nabigu waraabin jiray caanahaas oo marmar la helo iyo timirta iyo biyaha intaas ayaan saddex labada bilood aan ku noolan ay leedahay radi allahu tacala anhu arda muttafaqun calayh xadiidka afar boqoiyoabaisagaashanaad can abi saciidin waxaa laga wariyey almaqburiy almaqburiyi raximah اllah can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda anahu abu hurayra mara wuxuu soo maray biqowmin qole ayuu soo maray bayna aydiihim hortooda waxaa saa u yeela neef ari ah oo masliyatun la dubay oo la forneeyey fadacuuhu way u yeereen fa abaa wuu diiday an yakula cuna wuxuu ku ciladay waqaala wuxuu yidhi kharaja rasul rsulka lagu baxay sal sl min addunya adduunkan ayuu ka baxay walam yashbac isagoonan ka dhargin min khubsi shaciiri qamadii khubsigeeda isagoonan ka dhargin ayuu nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam adduunkan ka baxay marka anna neef muxuu ahay la dubay ama neef waxaa weeyaan la foorneeyey aan dul fadhiista ima haboon ayuu ley radi anhu arda rawahu lbukhaari masliyatun bifatxi lmiimi ay mashwiyatun la solay weeyaan xadiidka afar boqol iyo saddex anas radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu anas bn malik lam yaku qaala wuxuu yidhi lam yakul muusan cunin annabiyu nabigana sala allahu aleh ali wasalam calaa khiwaanin saxan ama xeero kor u qaada nabiga kumuusan cunin xataa maata ila ku geeriyooda khawaanka waxaa weeyaan xeerada amaba waxaa weeyaan saxanka oo waxa weye loo sameeyo wuxuu ku istaaga lagu hagaajiyo oo kor u qaadan weeyaano qofka saa siman weligiis nabiga wax kumuusan cunin sal allahu aleh ali waa saxankiio caadi ah ayaa qaybta hoos waxaa lagaga waxay ku istaagto oo caadiho laakiin ku dhegan kor u qaadanta marka cunadaa la saaraya cunadaa la saari waa saxan kor u qaadan marka hoos waxaa kaga jira tiirar baa kaga jira amaba wax celiya ayaa kaga jira koray u qaadanta marka saxanka cunnada la saaraya qofkiisaba korsigiis ku fadhiyo ayuu saxankii wax ka cunaya nabiga calayi slat slam khawaankaas wax kumuusan cunin sala allahu aleyh waali wamaa akala muusan cun nabigana khubsan kibis muusan cun nabigana calayi sla slam muraqaqan la jilciyey oo aad iyo aad muxuu maraq iyo muxuuaha waxyaaba badan la saaray nabiga muusan ergin muusan cunin xataa maata ilaa uu ka geeriyooda nabiga sal ll slem rawahu lbukhaariy wa fii riwaayatin walaa ra'aa muusan arkin nabiga shaata neef ari'a muusan arkin oo samiitan la foorneeyey bicaynihi ishiisa kumuusan arkin qatu weligiis la gowraca oo warkujirta laga saaray wixii muxuu ahaa wasakha gudaha laga saara ayaa dib loo tali kadibna haraggii kasaraaya waxaa laga qaadaya timihiiyaa laga qaadaya haraggiiyaa marka lagu soli saas ayaa samiidka la yidhahdaa weeyaan xadiidka aad waan nucmaan bn bashiir radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yhi nucmaan laqad ra'aytu waxaan arkay nabiyakum nabigiin ayaan arkay sala allahu caleyh ali wasalam wamaa yajidu uusan helaynin min addaqali timirta teeda aadka u liidan oo xun weyaan timirta xun ayaa daqalka la yidhaahdaa maa yamla'u wuxuu ku buuxiya bihi isaga batnahu calooshiis uu ku buuxiya nabigoon heli karin ayaan arkay ayuu leeyahay radi allahu tacala anhu ardahu rawahu muslim addaqalu tamrun waa timir radiun aad u xadiidka afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad wa can sahl bni sacdin sacdi radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi sahl maa ra'aa muusa lakin rasul rasulka all sala allahu aleyh ali wasalam annaqiya khubsiga amaba rootiga cad rootiga laga sameeyey eh, burka cad nabiga alai sla slam muusan arkin min xiini laga bilaabo ibtacaahu llahu min xiini wakhti laga bilaabo ibtacaahu allahu alla uu soo bixiyey tacaala koray xataa qabadahu allaahu ilaa aad rabbi ka qibdoodo subxaana wa tacala tacaala korhay fa qiila lahu waxaa loo yidhi hal kaana lakum ma idiin sugnaad fii cahdi rasuuli rasuulka alle wakhtigiisii manaakhilu sigsiga ama markii la eh, tuma ayaa waxaa weyaan lagu shaqshaqaa amaba lagu kala bixiyaa marka manaakhilka kaas weyaan ma idiin sugnaa weyaan waad aragteen markii la kariyo isna waxaa loo dhigaa shahmiire waa shahmiirahaasoo weynoo muxua cunnada lagu kala saaro weyaan hal lakum idiin sugnaa fii cahdi rasul rasulka sal alla slm manaakhil sigsiga ma idiin sugnaaday ama shaqshaqa ma idiin sugnaaday weeyaan nacam qulnaa waxaan idhi qaala wuxuu yidhi maa ra'aa muusan arkin rasul rasulka al sal allahu aleh wasalam munhulan weyaan hada waa lagodi munhulan weyaan waxaa weeyaan Eh, qiyaas ahaan min khilan min khilan in lahaa ahayd weyaan marka laakiin waxa weyaan maa kharaja can alqiyaas munkhulan ayaa la weyaan munhulan waxaa weeyaan mufrad oo manaakhil ayaa munhulka mufrad looga dhiga weyaan qala wuxuu yidhi maa ra'a musa rasulka rasulka sal shaqshaqa uh, amaba sigsiga muusan arkin min xiina waqti laga bilaabo ibtacaahu allah rabbu soo bixiyey xataa qabadahu llahu ila ilaa uu rabbi ka qabdado subxaana watacaala faqiila lahu waxaa loo yidhi kayfa kuntum sidaad ahaydeen ta'kuluuna kuwa cuna ashaciira qamadiga markii aad mxuuaha shiidaan si aad u cuni jirteen hayra manhuulin isagoonan mxuuah la segsigaynin oonan laga saarin qashinkii iyo baalkii aan laga saarin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaana natxanu kugu shiida ayaan heenay kadibna wananfaquhu waan afuufi jirnay oo fayatiru yatiiru waxaa duula maa taara wax alla wixii ka duuli karaa ka duuli jiray wamaa baqiya wax alla wixii soo hara oo qashinkiisa qabana araynaahu waan ajiinan jirnay oo ajiin samaysan jirn intaan qasno la qaso ayaa kadibna canjeere iyo rooti laga samayn jiray weyaan rawahu lbukhaariy qowluhu annaqiya huwa bifatxi nuuni nuunta oo la kordhaba iyo wa kasri lqaafi qaafta oo la hoos dhaba iyo wa tashdiidi ilyaai aad oo shido wa huwa isagana alkhubsu waa kubis ama khibis amaba rooti alxuwaaraa ee cadaanta badan weyan aadku cadoo wanaagsan wa huwa addarmaku waa darmak darmaka waxaa weeyaan burka aad ku cadaya darmaka la yihahdo ay khubsa darmak saas uula jeedaa weeyaan qowlu hadalkiis uu yidhi araynaahu huwa biain muaa uma ra'in mushadada uma yaain muanaatin min taxt uma nuunin ay balalnaahu waan qoyn jirnay wacajalnaahu waan cajiin baan ka dhigi jirna weyaan waan qasi jirna weyaan xadiidka afar boqol iyo lix sagaashanaad wacan abi hurayrata waxaa lagu radia anhu arda cabdiraxmaan sakhri dawsi radia allahu tacala anhu arda qaal wuxuu kharaja waa baxay rasulla rsulka alle sala allahu aleh ali wasalam daata leylatin habeen habeen daata yowmin maalin maalmaha ka mid a aw leylatin ama habeen habeennada ka mid a faidaa huwa waaba isagoo biabi bakrin wa cumar abubakri cumar ayuu ka dullaacay nabiga habeen habeenada kamid ayuu baxay kadibna cumar iyo abubakar ayaaba halkaa taagan weeyaan fa wuxuu yidhi maa ahrajakumaa min buyuutikumaa guryihiinna maxaa idinka soo saaray haadihi saacata saacadaanoo tanna qaala waxayn aljuucu yaa rasuul rasuulka allow baahya naga soo saartay ii gaajo qaala wuxuu yidhi wa ana anigana waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftiisa naftayda cafwan ay ku sugantay gacantiisa wa tacaala la ahrajanii waxaa i soo bixiyey alladii kii ahrajakumaa idinsoo saaray anna baahya baa soo saartay quumaa bal istaaga faqaama waa istaageen maahu nabiga ay la istaageen fa ataa nabigu wuxuu u yimid rajulanin oo min alansaari ansaar ka mid ayuu nabigu u yimid fa idaa huwa waaba isagoo laysa aanan ahayn fii beyti gurigiisa aanan joogin nacam falamaa ra'athu markay ay aragtay almar'atu haweenaydii qaalat waxay tihi marxaban wa ahlan marxaban makaan waasic ayaa wa ahlan waxaad la kulanteen ahal iyo dad muxuu idin soo dhoweeya ood weheshataan waad muxuu la kulanteen weyaan waa kelima tarxiiba oo dadka lagu soo dhoweeya marxaban wa ahlan saasay ku tiri weeyaan radia allahu tacala canha ardaha faqaala laha wuxuu yidhi nabiga alay faqala laha rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam ayna fulaan hebel aawi waa noo imaan doona magaciisa insha allahu tacala qaalat waxay tidhi dahaba wuu tagay yastacdibu lana almaa biyo macaan buu noo doonay yastacdibu alabu lmaai alcadb biyaha macaan oo la dalbo ayaa yastacdib la yidhahdaa marka yastacdibu lana almaa biyo macaan buu noo doonay weyaan biyo macaan ayuu noo doonay radia allahu id jaa goortiib waxaa yimid alansaari ninki ansared ayaa yimid fa nadara wuu fiiriyay ilaa rasulila rsulka aluu fiiriyay sal l slem wa saaxibayhi iyo labadii saaxiboo la socta ayuu fiiriyey uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah allah mahadsan maa axadun qofna alyowma maanta akrama karaamo badan ma ahanin adyaafan xagga martida minii xaggayga maanta qof iga igaga karaabo badan xagga martida lama arka weyaan maxaa yeeley nabi maxamed aleh salatslam iyo labadiisa wasiir ayaa meesha fadhiyaan cid maanta iga mxuu aha marti wanaagsan ilaahay muusan khalqin ayuu leey radi allahu tacala arda ilahyna wuu ku mahadiyey arrintan nicmada rabbi gurigiis u keenay fandalaqa kadibna waa tagay fa ja'ahum keenay bicidqin roqob ayuu keenay ama laan buu keenay amaba gacan dadka mooskii waxyaabaha beerta aad u yaqaano bicidqin laan amaba roqob amaba waxa weyaan gacan ayuu keenay fiihi gacanta ayada ama roqabtaas ama laanta ku dhex sugan busrun timir garow ayaa ku dhex sugan iwa tamrun timir bislaatay oo mxuu aha caadi u qallashay ayaa ku sugan iwa ruabun iyo timir mxuuah bislaatay oona qoyan inta ayaa ku sugan weyaan tan hore oo waxaa weeyaan busriga ah waa timirta markii intaay weli ayna bislaan laakiin bisaylkuu soo galay ay casaata laakiin weli ay mxuuah garowka tahay markaas ayaa la ydhaabusriga tamrina waa timirtan caadigo taqaanano caadigo hadda la isticmaalo noo taalla ruabkana waxaa weyaan waa timirtii oo bislaatay laakiin aan weli qalalin oo qoyan hadda markaad xaramaynkii meelahaas ruabkaas ayaa lagu afuraa inta badan ama maka ama madiine toos dadkaas meelaha ay timirta ka baxda jooga ruabka aad baa loo isticmaala aljeria iyo ciraaq iyo sacuudiga iyo ama khaliij guud ahaan iyo marka aad baa loo isticmaala weyaan oo markii ay soo go'da ayaa waxaa la sameeyaa talaagadaha iyo firinjarada la geliya halkaasaa lagu haya ilaa ramadaanka marka la soo saara weyaan naam ayib intaasuu u keenay fa qaala wuxuu cuna kadibna wa ahada wuxuu qaatay almudyata midi ayuu la booday faqaala lahu rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali iyaaka adiga iyo walxaluuba iyo muxuu ahaa xoolaha irmaan inaad gowracdo ayaan in kala digiya oo markaad booda intaad tarmoota amaad jidboota ha ku dullicin mxua xoolaha irmaane ka leexa weyaan xoolaha irmaan nafci badan baa lagu qabaa booskoodii wax galana waa lahayaa oo xoolihii kaloo irmaaneen ayaa hilibkii iyo wixii looga baahnaa laga heli karaa marka nafcigaas ka goyn ummadda haka khasaarinin weyaan fadabaxa lahuma uu gowracay fa akala way cuneen min ashaati neefka arigahay oy ka cuneen xaggiisa oo hilib bay cuneen wa min dalika alcidqi laantii amaba mxua ruqabtii amaba gacankii timirta ahna waxbay ka cuneen washaribu wayna cabeen wayn cabitaankiina way cabeen falamma anshabicuu markii ay dhargeen oo warawuu ay cokanaadeen oy mxuu ahat biyihiina ka rargeen cunadiina way ka rargeen biyihiina way ka rargeen iyo cabitaankii qaala rasulla wuxuu yidhi rasuulka alle sal slm liabi bakrin iyo cumar wuxuu ku yidhi radia allahu tacala canhuma waladii allih ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiis ku sugan tahay latus'alunna waa laydin weydiin doonaa can hada naciimi nicmadan waa lidinka weydiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ahrajakum waxaa idin soo saaray min buyuutikum guryihin waxaa soo saaray aljuucu baahay in soo saartay uma intaa kadib lam tarjicu maadan laabanin xata asaabakum ilaa inka asiiba ood kaga dhacdaan ood ka heshaan hada naciim nicmadan tirada badan iyo nicmooyinkan kala duwan ilaa aad ka heshaan guryihiin umaadan laabanin marka nicmadan waa laydin weydiin doonaa saas ayuu leeyahay nabigana sal allah alai wslm rawahu muslim qawluhu qawluha hadalka ay tidhi yastacdibu ay yatlubu almaaa alcadba biyi macaan ayuu muxuu ahay raadiyo weeyaan noo raadiyey wahuwa ayib wlcidqu cidqigana bikasri lcayni iyo waiskaani daali almucjama wahuwa alkibaasa waxa waa laanti amaba roqobti wa hiya alqusnu waa laan weyaan wlmudyatu mudyadana bidami lmiimi wa kasriha midyana waa la dhihi karaa hiya iyada asikiinu waa sikiinta caadiga ama toorida weyaan ama midida ama bilaaba waxa tiradaba wlxaluubu xaluubkana daat labani waa neefka irmaan weyaan oo caanaha lah wasu'aalu can hada naciim nacimadan in la su'aala uu nabigeena sheegay sal allahu aleh ali wasalam su'aalu tacdiidi اnicam waa su'aal oo nimooyinka loo galay taasaan idin galay taasaa lidin galay taasaa lidin galay waa su'aal noocaasa laa su'aalu tawbiiqin su'aal ceebayn ma ahaanin oo lagu ceebeeyo wa tacdiibin iyo su'aal cadaab ma ahaanin weyaan dad su'aalu tawbiiq wa tacdiib la weydiin doonaa laakiin ma ahan ayuu leeyahay sheekha raximah ullah wallahu aclam wa hada alansaariyu ansaarigan alladii kaasoo atw ay u yimaadeen huwa abulhayam ibnu tayihaan yada waxaa weyaan waa la hoos dhabi waana la shidi weyan tayihaan weyaan abulhayam ibnu tayihaan radi allahu tacala canhu arda kada jaءa mubayanan fi riwayat tirmidi wahayri riwaayaadka qaarna abu ayuub bay sheegeen laakiin sheekha maadaama ay tirmidi ku soo aroortay halkaas ula booday weyan isaga ayuuna rajaxay caleyh raxmat ullah xadiidka aad waan khaalid ibni cumayrin acdawi radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi khaabana raximahullah qaal wuxu yidhi khatabana waxaa noo khudbeeyey cutbatu ibnu ghaswaan ninkaas saxaabiga ayaa noo khudbeeyey wa kaana wuxuu ahaaday amiiran amiir ayuu ahaaday cala basrati basra ayuu amiir ka ahaa weeyaan faxamid allah intuu khudba u istaagay ayuu faxamid allah allu muxuu ahay mahadiyey wa ahnaa calayhi rabbina wuu ammaanay uma qaal wuxuu yidhi amaa bacdu qad aadanat way ogeysiisay oo way caddaysay bisurmin go'itaan ayay ogeysiisay oo waxay tiri waan go'aya waa muuqataa toos arrin u muuqata weeyaan way joosatay xadaa'a ayadoo aad u degdegaysa ayay mxua joosatay xadaa'a waa sariican weeyaan degdeg walam yabqa kama harin minha adduunyada ilaa subaabatun hemaarsi oo ka subaabati linaa'i waalka hemaarsigiisa yatasaabuha u heemaarsada saaxiba saaxiibkeeda subaabada waa waalka markii wixii ku jiray laga isticmaalo inta yaroo ku harta haddii ay biyo yihiin ama caano yihiin ama xabitaan uu yahay inta yaroo maxaa qofku uu heemaarsada weyaan oo yaroo ku harta haddii raashiin wax lamid ay tahay inta yar oo la jamciyo oo la maruusada iyo waxa lamidka weyaan sabaabada waa noocaas dhanaad la aadaba marka waa inta ayad macnaha waa noocaas weyaan waalka inta yar oo ku harto oo intii badneed inta laga isticmaalay wax yar ay ka harto intaa yarna mxuu aha amaba la hemaarsada amaba la maruugsada amaba saa gacan lagu qaato inta ayada weyaan nacam ama xagool waxaa tidhahdaba wainakum adinka munqalibuun walam yabqa kama harin minha adduunyada ilaa subaabatun hemaarsi ka subaabati ilinaai waalka laga heemaarsado iyo tasaabuha u heemaarsado saaxiibuha amaba ah, subaabatun in yar oo hara ah, oo ka subaabati ilinaai waalka inta mxuuha ah yaroo kusoo hartay oo yatasaabuha saaxibuha saaxibulinaa waalka qofku saaxiibkaa uu saasuu uruuriyo weyaan waxaan macno lahayn oo inta badna laga qaatay wainakum adinkana munqalibuuna waad laamaysaan minha adduunyadan ilaa daarin daar baad u laami doontaan laa zawaala laha aanan zuulitaan lahayn fantaqiluu war la oo la laabta oo la rar mxuaha la guura bikhayri maa shaykan ugu khayr badan oo bixadratikum adinka aad haysataan oo agtiinna ahaaday waxa aad haystaan waxa ugu khayrka badan waa camalka wanaagsanaaya adduunku kala laabto aakhra ula laabto weeyaan wa inahu shaniye qad dukira lana waxaa noo sheega noola sheegay ana alxajara dhagaxa in lagu tuuri doona ama laga tuuri doona min shafiiri jahanama jahanama gawgeeda ama geeskeeda laga tuuri doono oo fa yahwi fiiha uu ku hooban doona sabciina caaman toddobaatan sana laa yudriku usan haleelaynin laha ayada qacran salkeeda uusan haleelaynin weyaan qacriga waa salka weyaan meesha hoosaysa wallaahi baan ku dhaartee la buuxin doonaa jahanamadaas noocaas waa la buuxin doonaa way ciyaadan billaah afa cajibtu ma la yaabteen arrintaas ma la yaabteen naam la shaka waa lala yaaba way arrin aad u badan dhib badan inay tahay ma lahan walaqad dukira lana waxaa noola sheegay ana maa bayna misraacayni labada muxuu ahaa makaana rogitaan misraacaynka albaabkan naga dambay hadda wejigeenna ah ka kala rogma waa sidaas markasa misraacaynka waa saa marka loo kala rogo albaabka sa kala rogankaas weeyaan nacam walaqad dukira lana waxaa noola sheega nabigaa noo sheeg kala jeeda mxuu aha saxaabiga radi allahu anhu arda ana maa bayna misraacayni labada makaana rogon oo min masaaric aljannati jannada makaana rogonkeeda ka mid a ah, masiiratu arbaciina caaman afartan sana inta loo socdo ayay jirtaa weeyaan walayatiyanna waxaa imaan doona calayha iyada dusheeda albaabadaas iyo masraacaynkaas waxaa imaan doona yowmun maalin wa huwa isagana kadiidun uu ciriiri yahay minaiaamikadiidun u buuxa min azixaami min ajli zixaami ciriiri awgiis uu buuxa weeyaan walaqad ra'aytunii waan arkay is arkay ayuu leeyahay saxaabigaas saabica sabcatin toddoba anoo todobeeya maca rasuulila rasuulka allana muxuu aan la jirno weeyaan sala allahu caleyh waali wasalam maa lanaa uusan noo sugnayn tacaamun cunna aan cunna ilaa waraqu shajari geedka calayntiisa mooye geedaha caleyntooda mooyane ama geedka calayntiisa mooyane xataa qarixat ilaa ka bogowda ashdaaqunaa daamankannaga ilaa ka bogaabaan weyaan oo sidaan muxuu aha u cunaynay sida arigii oo kale aan u bogowno weeyaan xataa qarixat ilaa ay ka bogowdo ashtaaaqunaa daamankanaga ay ka bogoobaan gudaha ka bogoobaan weyaan nacam faltaqadtu waxaan soo qaatay marka burdatan mara hoos laga xirtay ayaan soo qaatay hooska xir mara ah ama macuus waxaa tidhahdaba fashaqaqtuha kadibna waan kala jeexay aniga dhexdaydii wa bayna sacdi bni maalikin sacdi bni maalik ayaan muxuu ahay kala jarano weyaan waan kala jeexay qaybna anaa qaatay qaybna sacd ayaan siiyey fatazartu waxaan ka hoosguntaday binisfihaniskeeda ayaan ka hoosguntaday oo hoosgunti aan ka dhigtay weyaan watazara sacdun sacdan wuxuu hoosgunti ka dhigtay binisfiha nisfi kale wax kaloo gacan laguma hayo weyaan famaa asbaxa muusan waa bariisanin alyowma maanta mina axadun mina anaga axadun axad oo ragga iyaga ah toddobada aheennay axadun axad ilaa hadduu jira wuxuu waa bariistay uu ahaaday amiiran amiir ayuu ahaaday calaa misrin magaalo oo meel amsaare magaalooyinka ka oo weyn ayuu madax ka yahay weeyaan wainii aniga acuudu bilahi ilahay baan ka maangalaya an akuuna inaan ahaada fii nafsii naftaydaagteeda ah caiiman mid weyn oo naftaydaaan isu arkin nin weyn mqiimala ah ayaan ilahay ka maangalaya wa cind allahi alla weyne agtiisana sahiiran mid yar aan ahay weyaan rawaahu muslim xadiikan macaanidu cadayna waad ujeedaan tarjamada siduu u waafaqayn waad aragtaan saxaabada nabigeena sal allahu aleh ali waslem iyo dad si ay ahaan jireen waad garan kartaan weyaan halkaas ayuu caddaynaya xadiidka qowluhu aadanat aadanat uu huwa isaga bimad اlأlifi alifka oo lamida ah, ay aclamat way ogeysiis waqowluhu bisurmin huwa bidami saadi saadka oo lagoda ay biinqiطaaciha wa finaa'iha goyitaankeeda iyo tegitaankeeda weeyaan wa qowluhu wallad xadaa'a uu yidhi huwa bixaa'in muhmala maftuuxa uma dali mucjamati mushadada uma alifin mamduuda ay sariica wاsubaabatu bidami saadi saadka oo lagoda almuhmala ee la dhibactiray wahiya albaqiyat اlyasiira waa mxuu ahaa shayga soo haray oo aadka weliba u yar weeyaan waqowluhu yatasaabuha uu yidhi huwa bitashdiidi ilbaa'i bada oo mxuu ahaa oo la goda qabla alhaai hada ka horaysa ay yajmacuhaa uu saas u ururiya weeyaan waalkadiiduna alkaiiru lmumtali waa wax badan oo buuxa weeyaan wa qowluhu qarixat huwa bifatxi alqaafi qaafta oo la kordhabay wa kasri raa'i qari la yidhaahdo ay saarat fiiha quruuxun ilahay subxana wa tacala uguma talagelin oo raashiin buu ilahay u diyaray subxana wa tacala maadaama wax xoolaha inay cunaan xoolaha waad gudaha waxay ka leeyihin wax iska celin kara od rabbi subxana wa tacala ugu talagelin lakin bini aadanka arrinta iyadu ku culus tahay ku adag tahay weeyaan xadiidka afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa can abi muusa alashari radi allahu tacala canhu ardaa qaalat waxay tidhi e, xadiidkan abi muusa uu leeyahay abi burda ibna abi muusa weeyaan saas ayaa ku sugan dhammaan e, riwaayaadka dhan saasaa ku sugan saas ayaa ku sugan weyaan lidalika imaam nawowi caleyh raxmatullah waxaa laga yaabaa inuu wahmi ku dhacay marka waxaa weeyaan sida saxda ah waa abi burda ibnu abi muusa alashcari radi allahu tacala anhu arda marka xadiidka qofka warina amaba qofka ay usoo saaraysa caaisha marooyinka ay usoo saari doonta abi muuse maahane waa wiilkiisa abi burda weyaan an abi musa ashar radi allahu taala qal wuxuu yidhi abi muusa akhrajat lana waxaa noo soo bixisa caaishatu caaisha radi allahu tacala anhu kisaan goobuste ayay noo soo bixisay adag iyo wa isaaran hoosgunti haliidan aad adag weeyaan qaalat waxay tihi qubida waxaa la qiblooday rasuula rasuulka alla sala allahu aleh wasalam fii haadayni labadan ayaa nabiga lagu qiblooday calahi salat salaam goobustahan iyo macustan aad ku adag amaba muxuua hoosguntigan aad ku adag isagoo nabiga xihan calayhi salat ayaa la qiblooday oo dharkiis intaan ayuu ahaa nabigan calahi salat slam muttafaqun calayh xadiidka afar boqol sagaashan iyo sagaalaad wa can sacd bn abi waqaasin radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi sacd bn abi waqaas qaala wuxuu yidhi innii aniga la walu alcarabi carabkan u horreeya ayaan ahay rama tuura bisahmin leeb tuura fii sabiillah jidka alla ku tuura ayaan ahay weeyaan walaqad kunaa waxaan ahay naqzuu kuwa duula maca rasuuli rasuulka allana duuni jirnay sal allahu aleh ali wasalam maa lanaa tacaamun cunno nooma iyo geedkan samurka ah samurka taqriiban geedaha eh, odaxda lah qurca iyo wixii la ayaa taqriiban u dhow yahay weyaan xataa in kaana ilaa uu ka ahaado axadunaa midkanaga la yadacu mid saxarooda kamaa tadacu shaatu neefka arigiisa ay u saxaroota oo dega dhiga weyaan maa lahu khalun wax mxuu ahaa eh, khalti amaba dheehana ayna jirin oo sida arigii oo kale aan noqono waxa mxuu aan diga caadi ah aan dhigno weyaan heerkaas ayaan gaarnay ayuu leeyahy radi allahu arda mutafaqun calayh alxubla bidam xaai muhmala waiskaan lbai muuxada wahiya iwasamaru nawcaan laba nooc weeyaan oo macruufaan la yaqaana oo min shajar baadiya geedaha mxuu aha baadiyaha ka baxa geeda ka mida weyaan naam xadiidka shan boqolaad waa can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasuulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam allaahuma allahu ijcal ka yeel risqa aali muxamedin nebi muxamed aalkiisa risqooda ka yeel quutan wax ay ku kaaftoomaan oo muxuu ahay quut nolol maalmeed ka dhig quutanka waa nolol maalmeed ka dhig weeyaan nacam muttafaqun calayhi qaal ahlu luqa waxay yidhahdeen walhariib luqada iyo mxuu ahay waxyaabaha hariibka ah oo aadka mxuu ahay macnihiisu u adag yahay culimmada ka qortay waxay yidhahdeen macnaa quutan ay maa yasudu ramaq wax beerka celiyo ama baahida wax un celiyo oo nolol maalmeed ah. saasay ku fasireen weeyaan raximahum ullah raxmatan xadiidkaoqoaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yhi abu hurayra wallaahi baan ku dhaartay alladii allahsoo laa ilaaha ilaah uusan jirin xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooyane in kuntu waxaan ahay la actamidu mid cuskada ayaan ahaa bikabadii beerkayga ayaan cuskan jiray cala alardi arada ayaan cuskan jiro arradan saa u saari jiray min aljuuci min ajli aljuuc gaajo awgeed ayaan u saari jiri weeyaan wain kuntu waxaan ahay la ashuddu mid xira alxajara jiray min aljuuci gaajo awgeed ugu xiri jiray weeyaan walaqad qacadtu waan fadhiistay yowman maalin ala ariiqihim jidkooda ayaan fadhiistay alladii kaasoo yakhrujuuna minhu ay ka soo baxaan dadkii ay ka soo baxayeen albaabkii laga baxay masjidka ayaan fadhiistay fa mara anabiy nabiga ayaa markay soo maray fa mara soo maray annabiyu nabigaa soo maray fa tabasama nabiguo dhoola cadeeyey xiina markuu arkay ow carafa uu gartay maa fii wajhii wejigayga wax ku sugan oo baahi dhibaato ku sugan markuu gartay ayuu nabiga dhoola cadeeyey wamaa fii nafsi naftayda wixii ku sugan oo maa horay lagu wada iyo wix lamidka weyan kollayba uma qaala wuxuu yidhi yaa abaahir abaa hurayrow qultu waxaan labayka yaa rasuula rasuulka alle waa ku ajiibitaan ajiibitaan la daba dhigay waan ku ajiibay oon ku ajiibay oon ku ajiibay weeyaan qaala wuxuu yidhi ilxaq isoo haleel weyaan oo inakeen wamadaa nabiguu socday fatabactu waa nabiga waan raacay fadahala kadibna nabiga guriga ayuu galay fasta'dana idin ayuu faudina lii waa lii idmay fadahaltu waan galay fawajada nabigu wuxuu helay labanan cano oo fii qadaxin dhakal ama gaawo ku jira weeyaan faqala wuxuu yidhi min ayna hada laban canaan xaggeed ka keenteen xagoyn kaga yimid qaala waxay yidhaheen ahdaahu lana ahdaahu laka waxaa kuusoo hadiyey nabi allow fulaanun hebel aw fulaanat ama heblaaye ayaa kuusoo hadiyaysay nabiga zikada muxuu ahay sadaqaadka iyo zakada ma cuna jirin laakiin hadiyada wuu cuni jiray nabiga sala allahu aleh wuxuu yidhi yaa abaa hir abaa hurayra qultu waxaan idhi labayka yaa rasuullahi rasuulka allow ku ajiibay qaala wuxuu yidhi ilxaq waxaad haleeshaa ilaa ahli sufa niminka ahli sufada xirti ragga ahaa haleel weeyaan oo fadcuhum u yeer lii iigu yeer weeyaan ahayn rag toddobaatan ka badan isagaa tilmaami doona ninka layihahda abu hureyra radi allahu tacala masjidka qaybta dambe ayaa deegaan uu ahaa halkaasay saaxan jireen shaqo ma ay dad isoo haajiro oo yimidaa ahaayeen iskaabula ah xaasas aan lahayn ehel aan lahayn xir ayay ahaayeen weyaan nabiga calai slat slam ay xir u ahaayeen nabiga alai sla slam meesha u direen bay aadi jireen raggaas marka aad u yiro waxaa weeyaan ragga ayaga ikeen iigu yeer qaal wuxuu yidhi alxaq haleyn ahli sufa ahli sufada haleyn fatcuhum iigu yeer li an iigu yeer qaal wuxuu yidhi waha ahli sufati sufadana adyaafu lislaami islaamka ay marti u ahaayeen laa ya'wuuna ummadun maan calaa ahlin ahl ummadun maan walaa maalin maalna ummadun maan calaa axadin axadna mudulmaan qof ay ku tacalluqan yihiin ama cid ay la xiriiraan lama arka weyaan wakaana wuxuu ahaa nabigeena sal l slm ida atatu markay u timaada sadaqatan sadaqa bacaa wuu u dhiibi jiray biha iyada ilayhim ayaga u diri jiray ha loo geeya u dhihi jiray walam yatanaawal kama cuni jirin nabiga oo kama qaadan jirin minha sadaqada xaggeeda shayan shayna ilan xaaran ba ay ka tahay weyaan waida atatu hadiyatun hadiya hadday u timaadana arsala ilayhim iyagu mxu u diri jiray wa asaaba minha waxna waa wa ashrakahum uu wadaajin jiray fiiha iyagana waxbuu la wadaagi jiray wuu wadaajin jiray qaybu kasin jiray weyaan fasa'anii abu hurayra marka warkiisa dhegaysto abu hurayra wuxuu leeyay fasa'anii waxaa i murjiyey oo i xumeeyey daalika arrinka isaga ah caanahaas yar oo halkaa yeello oo ana anaad ugu baahanahay oon halka u fadhiyey in raggaas la dhexdhiga ayaa i xumeeyey fasa'anii waxa i xumeeyey dalika arrinkaasga faqultu waxaan idhi wamaa hada laban qalbigan ka dhahaya marka hadalka qalbigu ka dhahaya weyaan wamaa hada laban canahan oo kana maxay yihiin weyaan fii ahli sufa ragga ahli sufada oo intaa la-eg marka loo fiiriyo canahan maxay ka tarayaan wax qiimala maaha weyaan canahan wax qiimala marka loo fiiriyo raggaas intay la kuntu waxaan ahaaday kuntabaa idiin qoran kuntu ka dhiga weyaan kuntu waxaan ahay aaa mid ku xaqnimo badan an usiiba inaan asiiba min hada laba caanaha sarbatan hal cabitaan oo ataqawa bihi aan ku xoogaysto inaan qub iyo qub siiyo oon mxuuha ku yara xoogaysto ayaa mxuuha saasay ahayd wey aniga ku xaqnimo badna ila nin han oo rafaadsan oo halkaa yeelay oo la soo waday caanihiini qofka horreeya o mxuuha la tusa ayaan ahay weeyaan anaa ku habboonaa fa idaa jaa'uu markay imaadaan amarani nabiga haddana wuxuu farayaa inaan ayaga u qaybiyo amarani wuxuu farayaa oo fa waxaan ahaada ana aniga utiihi mid siiya ayaan ahaada khaadim baan noqoni wama casa maxaa laga yaabaa an yabluqanii inuu iga soo gaaro min hada laban caanaha inuu iga soo gaaro walam yakun ma ahayn marka min aacat illaahi alla aeicitaankiisa wa aacati rasuuli rasuulkiisa oo la aeeca budun meel looga leexda iyo maaran ma lahan weyaan hadduu rabbi subxana wa tacala amar bixiyo nabigan ala sl slam waa warbixiyey meel oga lexda lama arko wey wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min marka meel looga maarmo ma jirin weyaan faataytum aan u imaaday fadacawtum aan u yeeray way soo qaabileen wasta'danuu idin bay weydiisteen faadina lahum nabigu idmay wa ahaduu waxay qaateen oo nin walbu mxuu la wareegay majaalisahum makaana fadhigooda boos nin walbooskiisuu ka qaatay min albeytgurigani walba boosuu mxuu ahay la booday meel buu fadhiistay qaala wuxuu yidhi yaa abaahir abaa hurayraw qultu waxaan labayk yaa rasuululaahiow qaala wuxuu yidhi hud canaha qaad weeyaan faactihim raggan siin waa siduu ka baqaaya weeyaan qaala wuxuu yidhi faahadtu waxaan qaatay alqadaxa dhakalkii ama gaawihii ayaan qaatay oo fajacaltu waxaan gudagalay uctiihi inaan siiya alrajula nin inaan siiya ayaan gudagalay oo fayashrabu wuu cabbaaya xataa yarwaa ilaa uu ka cokanaado ood ka uma intaa kadibna yaruddu wuxuu soo celinaya calaya dushayda alqadaxa dhakalka ayuu soo celinaya oo fa uciihi waxaan siinaya allah khalakan kale oo fa yashrab wuu cabaya xataa yarwa ilaa ka cokanaado uu ka dhargawaya uma yaruddu wuu isoo celinaya calaya alqadaxa dhakalka ayuu isoo celinaya xata intahaytu ilaa aan ka soo gaara ila anabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaa nabigeenaan kaga imaada intaas ayaan hawshaa ku jira weeyaan oon intaas caanaha qaybinayay oo nin walbu dhiibaayay waqad rawiya walaal qad rawiya ay cokanaadeen alqowmu qoladii kulluhum dhammaantood oo canii way ka rargeen weyaan fa ahada alqadaxa nabiga dhakalka ayuu qaaday fa wadacahu wuxuu mxuu ahay saaray calaa yadihi gacantiisu saa u saaray fanadara ilaya nabi kadibna uu soo fiiriyey oo fatabasama wuu nabiguudho la cadeeyey wuu muusoday weyaan faqaala wuxuu yidhi abaahir abaa hurayra qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi baqiitu waxaa soo haray ana aniga iyo wa anta adiga ayaa soo harnay weeyaan qultu waxaan idhi sadaqta yaa rasuul rasulka run baad sheegtay qaala wuxuu yidhi uqud fadhiisa weeyaan fashrab cab amarkaasaa liisi weeyaan faqacadtu waan fariistay arintii uu rabay hore ka rabay ayaa hadda u helay faqacadtu waan fariistay fasharibtu waan cabbay qaala wuxuu yidhi ishrab cab abuu hurayra fasharibtu waan cabbay famaa zaala nabi kama zuuni yaquul inuu ishrab cab xataa qultu ilaa aan ka yidhahda maya waladii alih baan ku dhaartay bacadaka ku soo bixiyey bilxaq xaq kugu soo bixiyey maa ajida lahu maslakan meel aan geliyo iyo meel aan maryo uma haya weeyaan oo calooshu way buuxsantay qaala wuxuu fa arinii itusi marka faacطaytu اlqadaxa dhakalka ayaan marka u dhiibay faxamid allaha tacala ilahay buu ku mahadiyey subxaana wa tacaala wasamaa ilaahay buu magaciisa sheegay oo bismillahi buu yidhi wa shariba wuxuu cabay alfadlata dadkaas wixii ka soo haray ayuu nabigeena cabay sala allah alيh ali wslam rawahu اlbukhaariy xadiidkan waad garanaysaan waa xadiid aad u cadiim u ah macaani badan oo tiro badanna wuu xambaarsan in nabigeena sal allahu alayh waali wasalam uu karaamo badan iyo fadli badan iyo barako badan rabbi subxaana wa tacala uu ku irsaaqay ayaa ka mid ah waana noo imaan doontaa hadda ka horena waxbaan ka mid ahan soo marnay macaanida tirada badan uu xambaarsan yahay xadiidkan jaliilka waxaa ka mid ah abu hurayre fadliga uu leeyahay iyo ragga asxaabu sufaha fadliga ay leeyihiin iyo adduunkan qiimo darrida uu leeyahay ayaa ka mid ah weyaan nabigeena sal allahu aleh ali waslam isagoo adduunkan uu daba socday uu nabiga ka carri jira alai slam xaaladiisa noocaasay ahayd saxaabadiisna saasay ku noolaayeen buurta uxud iyo buuraha dhanna waxaa weeyaan in badanoo ka mid ah waxaa loo bandhigayay in dahab ay u noqdaan maca dalika nabigeena calayhi salatu slam wuu diidi jiray xadiidka an muxamed ibnu siriin can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra laqad ra'aytunii waan is arkay wa innii anigana la akhiru an dhaca fii ma bayna minbari rasuuli rasuulka al sal sl mimbarkiisa intuu dhexayso ilaa xujrati caaishata caaisha muxuu ahay qolkeeda radia allahu tacala canha ardaaha maqshiyan anoo miirdaboolay calaya dushayda weeyaan oo fa yajii'u kadibna waxaa imaada aljaai mid imaada oo fa yadacu wuxuu saarayaa calaa cunuqi qortayda fayadacu wuxuu saarayaa rijlahu lugtiisa ayuu saaraya calaa cunuqii qoortuu iga saarayaa wa yaraa wuxuu u malaynayaa aniga majnuunun qof waala inaan ah ayuu u malaynayaa bi iguma sugna min junuunin waalina iguma sugna wamaa bi iguma sugna ila aljuuc gaaji unbaa igu sugan rawaahu lbukhaariyu saas ayaan is arkay ayuu leey radi allahu ragga samayna qoorta lugta saara tabcan waa reer oo caqiido noocaas jirtay oy qabi jireen xadiidka saddex boqol iyo saddexaad qofku waalan haddii marba muxuu laga saara qoorta inuu muxuu caafimaada wax noocaas qabi jireen xadiiaad waan caaishaa radi allahu tacala anhu ardaa qaalat waxay tir um lmuminiin tuwafiya waxaa la oofsaday rasul rasuulka al sala allahu aleh ali wasalam wa dircuhu camburbireedkiisana marhuunun uu rahan u yeelo cinda yahuudiyin nin yahuudi agtiisa wuxuu u yeelaa fii alaaiina saacan soddon suus ama soddon saac oo min shaciirin qamadi ah ayuu ka soo qaatay soddonkaas lacagtiis intuu u keena in murbereedka nabiga u haysta ayaa nabiga halkaas uu dhigay eh, rahni isagoon weli laga soo qaadin tabar loo helin ayaa nabigeena gooriyada calayhi salaatu wasalaam saas ayay mxuu ahay caaishareeda radi allahu tacala an arda muttafaqun calayh xadiidka aad waan anas radi allahu tacala anhu arda qaal rahana nabi nabiguu rahneeyey rahan buu ka dhigay carbuun weeyaan diracahu diraciisa bishaciirin qamadi ayuu rahnay weeyaan wamashiitu waan u socday ila nabi nabigaan u socda sal alla slam bikhubsin oo nabigaan u gey weeyaan bikhubsin kibis iyo waxaa weya rooti bikhubsi shaciirin qamadi rooti laga sameeyey ama khubis laga sameeyey iyo wa ihaalatin in yar oo baruur ah oo la dhalaaliyey oo sanikhatin doorsoontay oo isbadasho shiirtay weeyaan oo waxaa weeyaan uritaan yar uu soo galay walaqad samictu waan ka maqlay nabiga yaquul isagoo leh sala allahu aleh ali wasalam maa asbaxa ma waa bariisanin liaali muxamedin nabi moxamed ahalkiisa saacun hal saac saac waa laba kiila iyo bar ugu bannaan laba kiil iyo rubac laba kiil aafar gram wamaa ilaa dalika in lagu sheebaha waxay ku xihan tahay cunnada ay tahay ku xihantah weeyaan maa asbaxa ma waa bariisan liaali muxamedin nabi moxamed ahalkiisa saacun walaa amsa umana galabaysanin wainahum ayagan litiscatu abyaatin waa sagaal guri sagaal guri nabig ale sla slaam hal saac oo ka dhexeeyo nooc kastabaumana waabaraysanin umana galabaysanay nabig sal allahu aleh waslem rawahu buhaari buhari xadiidka wari alihaalatu ihaalada bikasri lhamzati hamzada oo lahoos dhaba ashaxmu daa'ibu waxaa weyaan cadiin amaba rooti cafwan amaba cadiin amaba baruur dhalaali weyaan wsanikhatu binuuni wlhaa lmucjama wahiya almutahayiratan isbadashay oo doorsoontay weyaan xadiidka an boqoliyoshanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yidhi abu hurayra laqad ra'aytu waan arka sabciina toddobaatan oo min ahli sufati ahli sufadii raggaan hadda soo maraynin weeyaan maa minhum uusan ka mid ahayn rajulun nin oo calayhi dushiisu u ahaaday hal qof oo go' ama garbihiis waxay saaran lama arka toddobaatankaas nin toddobaatankaa nin hal qof oo garbihiis waxay saaran la arkaynin ima izaarun ama hosgunti ayuu qofka haystaa wa ima kisaaun goobusta ayuu qofka haystaa ama hosgunti yar hoos ku xihan ayuu haystaa qofka ama goobusta ayuu haystaa kisaagaas marka qad rabatu waxay ku xireen fii canaaqihim qoorta ay saa ugu xireen weyaan hoosaa laga keenayaa kadibna qorta ayaa saad loogu xiraya weyaan qoorta ku xir fii canaaqihim saasaa loogu xira qoorta saasuu u raaracaya marka sidii carruurtii loo samay saas saasaa qoorta loogu xiri ayib rabau waxay ku an fi anaaqiim qoortooda minha waxaa ka marka goobustayaashaas waxaa ka mid a maa ayaa ka mida yabluqu gaaro nisfa saaqayn labada gomadood bartamahooda gaaro meesha sunnada ah, qaar gaaro ayaa ka mid ah wa minha waxaa kamid mid maa ayaa ka gaaro alkacbayn labada muxuu ahaay ya anqawiyada weeyaan naam naam gaar ayaa ka mida weyaan kadibna fayajmacuhu qofka markaasuu ku soo aruurinaya biyadihi gacantiisu kusoo qabanaya saasuu u hayna weyaan karaahiyata an tura cawratu cawradiis la arko marka go saas inta loo qabta qoortisaa loogu xiro kadibna meeshii uu ka furnaa saasuu gacantugu haynaya marka cawradiis in la arko ayuu ka baqaya qaar waxay u gaaraysaa halkaas nisfa saaqa waxay u gaaraysaa kacbaynka u gaaraysaa weyaan halkaas ayaan soo marnay oon aragnay ayuu leeyahay calayhi raxma radia allahu anhu ardaa abu hureyre halkaas weerina weyaan annagana waad aragtaan nicmada iyo khayrka rabbi subxana wa tacala uuna siiyey iyo wanaagga aan haysanno xadiidka shan boqol iyo lixaad wa can caaishata radi allahu tacala anha ardaha qaalat waxay tihi umm lmuminiin kaana wuxuu ahaaday firaashu rasulla rasulka ale wuxuu ahaa min adamin magad ayuu ahaa adam bifatxi alalifi wa fatxi daali weyaan adamin waa magad weeyaan xashwuhu waxaa lagu mxuuha cubay oo lagu buuxiyey oo gudaha kaga jiray liifun alga amaba xaskul waxaa tidhahdaba rawaahu lbukhaariyu imaam lbuhari ayaa xadiidka wariyey marka firaashada annaga haddaan ku saxanno qaybna waa isbuunja qaybna eh, waqhtiyada hore dhexda ahaydna suuf waxbaa la gelin jiray laakiin nabigeena sal allahu aleh ali waslem waxyaabaha uu ku saaxan jiray eh, magad ayay korka ahayd waa markii u hela waliba oo aad weliba u yar Eh, gudahan waxaa lagaga cubi jiray eh, algada amaba xaskusha amaba timirta xaskusheeda ayaa mxua gudaha lagaga cubi jiray weyaan saas ayaa mxua leeyahay saxaabiga ayuu leeyahay radi allahu tacala an ay saxaabiyadda leedahay umlmin caaisha radi allahu tacala ardaha xadiidka shan boqol iyo toddobaad waa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni cumar kunaa waxaan ahayna juluusan kuwa fafadhiyo maa rasuul rasuulka alla la fadhina sala allahu aleh id ja'a waxaa yimid rajulun nin oo min alansaari ree ansaareed ayaa yimid fa sallama calayhi nabigu salaamay uma intaa kadibna adbara wuu dubar joodiyey u taga way ninka ansaariga fa qaala rasul rsulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam yaa akha alansaar ree ansaareed ninkan ree ansaareed ahow ama walaalkan ree ansaar ahow kayfa akhii sacdu ibnu cubaada walaalkay sacd ibnu cubaada ah, suuy xaalkiisu sacd ibnu cubaada haye man huwa sayidu awsul alkhasraj qowla waaxida sayid man aws wa sayid alkhasraj man huwa ayib walaalkay wuxuu yidhi marka sacad ibnu cubaada ka waran faqaala mxuu ahay ka warran wiisuu yahay waa xanuunsanaa faqala wuxuu yidhi saalixun ay saalixun lishifa inuu caafimaada wuu u qalmaa amaba nin hadda dee xanuunsan weeyaan lakiin insha alla khayrun baa u rajaynaya saalixaas marka insha alla wuu roon yahay amaba uu caafimaadaya ama caafimaad buu diyaar insha alla wuu haboon yahay saas uula jeeda ee waa nin xanuunsano jiifa faqala rasul wuxuu yhi sal allahu alay waslam man yacuuduhu minkum yaa soo baqanoo adinka idinka mid ah faqaama wuu istaagay marka nabiga wa qumnaa macahu nabiga aan la istaagnay wanaxnu annagana bidcata cashara toban iyo mxuu ahaa dhowr ayaan nahay maa calayna dusha nagama ahani caalun kaba oo kaba ma haysano inta nagaba walaa khifaafun khufna ma haysano walaa qalaanisu koofiyaalna ma haysano walaa qumus shaatiyana ma haysanno amaba qamiisyo namshi waxaan ku socnaa fii tilka sibaaq kulul ayaan ku socnaa weyaan xataa ji'naahu ilaan kaga tagno oo dhammaantood waa kabala'aan balikhwaani firiya dhammaanna waa shaarla'aan dhammaanna waxaa weyn khufla'aan dhammaan waa koofiyadla'aan dhammaan waa shaatila'aan khamiisla'aan wanaxnu anaga bidcata cashara cafwan xataa ji'naahu ilaa aan kaga tagno fasta'hara waxaa dib u soo baxay qowmuhu qoladii sacd ibnu cubaada dib ay u soo baxeen weyaan min xawlihi gaarashiisay dib ugu soo baxeen way noo banneeyeen xataa danaa ilaa u kaga dhowaada rasul rasuulka alle sal allah alay slam wa asxaabu asxaabtiisa alladiina kuwaasoo macahu nabiga la jira calayhi salaat mariid uu yahay xanuunsan yahay qofka asaga lasoo booqdo dadka marka jooga oo dulkorjoogtada ahaa inay u banneeyaan dadkii booqashada u yimid oy u waasiciyaan ayaa xadiidka laga qaadanaya weyaan kadalika waxaa laga qaadanaya maxalu shaahidka xadiidka oo raggaas tamay dhowrko hal ninoo kabwata usan ku jirin hal ninoo koofi ku jirin hal ninoo shaar wata ku jirin xaaladda saxaabada saheeda laga qaadan karaa weyaan iyo adduunkan qiimaha qiimo darrida u leeyahay nacam xadiidka aad waan cimraan ibn xusein radi allahu tacala anhu arda can inabi nabi wuxuu ka wari sal slam anahu nabigana qaala wuxuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu wanaag badan inkugu khayr badan qarni qarnigayga uma intaa kadibna aladiina kuwii yaluunahum la xariiraan uma intaa kadib aladiina kuwii yaluunahum la xariiraan weeyaan qaala cimraan wuxuu yidhi famaa adri ma ogi qaala nabi nabigu inuu yidhi sal allahu aleh ali wslam maratayni laba jeer inuu yidhi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inuu uma intaa kadib yakuun wuxuu ahaada bacdahum gadaashooda qowmun qolo oo yashhaduuna markhaati kacaan walaa yustashhaduuna aan la markhaati ayagoon markhaati laga dalmin bay la soo boodayaan markhaatidii wayakhoonuuna khayaanayaan oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin oo wayandiruuna nadrayaan nadar la imaanayaan walaa yuufuuna aanan oofinaynin oo wayadharu uu ka muuqan doono fiihim dhexdooda assimanu buuridana ugu muuqan oo dhammaan wada burbuuran ayaa imaan doona way muttafaqun calayh xadiidka shan boqol iyo sagaalaad wacan abi umaamata waxaa anhu ardaa qal wuxuu lebi qaala rasuul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem ya bna aadam ibna aadanow inaka adiga in baa idin qoran anka dhiga ya bna aadam ibna aadanow innaka adiga an tabdula inaad dhiibto alfadla dheeriga waxa kaa dheeri khayrun ayaa kuu khayr badan laka adig kuu khayr badan wain tumsikhu haddii aad haysatana wain tumsiku inaad haysato ama aad haysatana sharun laka ayaa kuu shar badan weeyaan falaa tulaama laguguma eedayo calaa kafaafin dhowrsanaan waxaad ku dhowrsanaysa oo yar ood aad isku ilaalinaysa amaba adiga wixii qotilyoonkaada laguguma eedaynaya weeyaan wabda waxaad ku bilowdaa nafaqayntaas iyo bixintaana biman duul ku bilow adiga aad masruufta ood mxuu nafaqadiisa gacanta ku hayso qofkaasaa ku bilow weeyaan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkan xadiid saxiix weeyaan xadiidka shan boqol iyo tobanaad wa can cubaydillaahi ibni mixsin alansaariy xamiyi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem man asbaxa minkum qofkii ahaado man asbaxa qofkii waa bariiso minkum idinka idinka mid ah aaminan isagoo aamina fii sirbihi reerkiisa iyo naftiisa iyo qowskiisa dhexdeeda dhexdiisa mucaafan la caafiyey oo caafimaad qaba fii jasadii jirkiisa cindahu agtiisana ay ahaatay quutu yowmihi maalintiisa quudkeeda ay ahaatay fa ka'nnamaa waaba iyadoo xuyizat loo ururiyey oo jamciyey lahu isaga addunya adduunyada bixadaafiiriha maca xadaafiiriha dhammaanteeda wax laga tegin qoobabkeeda iyo macallan walba adduunkii o dhan oo looda duubiy farta laga saaray ayuu la tooyahay weyaan haddii aad amni haysato jirkaadan caafimaad qabo maalintaa waxaad unleed aad haysatid adduun oo dhan in lagu siiyey ay ka dhigantay nabigale sal allahu aleh ali wasalam intaa kamama badna adduunkaba sir bihi bikasri siin lmuhmala ay nafsihi wa qiila qowmihi ama waa naftiisa ama waa qoomkiisa amaba xadiidka waan cabdilaahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ana rasuula rasulka al sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay man ayaa liibaanay duul aslama islaamay oo wa kaana u ahaaday risquhu risiqiisana kafaafan waxuu ku deeqtooma ood ku dhowrsada u ahaaday weeyaan wa qanacahu allahu ilaahayna uu ku qanciyey ood ku qanaaca siiyey bimaa aataahu wuxuu u siiyey haddana ayaa waxa liibaanay oo wanaag la kulmi weyn rawahu muslim xadiidka aad waan abi muxamedin waxaa laga fadala ibnu cubaydin alansaari radi allahu tacala anhu arda anahu ninka la yidha wuxuu yidhi abi muxamedkaas annahu samic wuxuu maqlay rasul rasulka aluu ka maqlay sal allah alay slm yaquul nabigeennoda tuuba laanta jannaad waxay u liman bay u ama janna waxay u wanaag oo dhan liman bay u hudiya la hanuuniya ilislam islaamnimada loo hanuuniyey ama lagu hanuuniyey oo wa kaana u ahaada ceyshuhu noloshiisana wuxuu ku deeqtooma waxaa weyaan uu ku dhowrsada u ahaada weyaan oo qanica kadibna ilaahay uu ku qanacsiiyo oo ku qancay waqanica ku qancay weyaan wixii in lagu siiyo oo kadibna aad wax yar oo kooban u ahaado aadan ku qancin mushkilad weeyaan laakiin ilaah subxana wa tacala qanaaca iyo in aad ku dhowrsato hadduu ku siiya waxaa weeyaan liimaan iyo wanaag oo dhan buu qofka ilahay si subxana wa tacala rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkan waa saxadiid saxiix weeyaan nacam xadiidka aad ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi ibn cabaas kaana wuxuu ahaaday rasul rsulka al sal allahu aleh ali waslem yabiitu mid baryo allayaali habeenyaalo barya ayuu ahaa almutataabicati ee isdabagasha oo habeenna isku xigxiga daawiyan isagoo beer lalan oo calooshiis ay faaruqtay ayuu nabiga baryi jiray caleyhi salatu wasalaam wa ahluhu ahalkiisana laa yajiduuna aynan helayn cashaan casho helaynin wa kaana wuxuu ahaa nabigeena sal allah alay slam wa kaana wuxuu ahaaday cafwan wa kaana wuxuu ahaaday akharu khubsihim rootigooda ama khubuskooda intiisa badan khubsa shaciiri qamadiga hubista laga sameeya ayuu ahaaday weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix wa xadiis saxiix xadiidkana weyaan xadiidka aad wacan fadaalata ibni cubaydin radi allahu canhu ana rasul rasulka sal allah ly slam wuxuu ahaada nabigeenna idaa sallaa hadduu dujiya binnaasi dadka yahiru waxaa daadan dhici jiray rijaalun rag dhici jiray min qaamatihim istaagooda ka dhici jireen weyaan min qaamatihim istaagooda ka dhici jireen fi salaati iyagoo salaada ku jira maxay u dhacayaan maxanuun baa maya min alkhasaasati baahi iyo faqri awgiisa weeyaan wahum ayagana asxaabu sufati waa dhallinyaradii aan soo marno asxaabu sufada ahaa xataa yaquula ilaa ay ka yidhahdaan alacraabu reer baadiyaha haa ulaa'i kuwaanayta majaaniinu waa dad waalan weeyaan ay ka yidhaahdaan faidaa sallaa markuu tukada rasuula rasulka sal allah slam insarafa ilayhim muxua u gidoomi jiray uu tagi jiray wax kale uu qaban kara lama arka fa qaala markaasuu dhihi jiray low taclamuun haddaad ogaan lahaydeen maa lakum waxay idiin sugnaaday cinda allahi alla weyne agtiisa tacaala la axbabtum waxaad lahaydeen an tasdaaduu inaad kororsataan faaqatan faqiirnimo iyo xaajatan waxaa weyaan dhibaato inaad kororsataan ayaad jeclaan saas ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayh waaalih wasalam rawahu tirmidi waqaala xadiidun saxiix xadiidkan waa xadiid saxiix weeyaan alkhasaasatu alfaaqatu waa faqiirnimo iyo waljuucu waa baahi ashadiid ee aad u daran weeyaan xadiidka aad faaqada waa baahida weeyaan iyo dhibaatada xadiidka an abi karimata waxaa laga wariyey almiqdaam ibn macdi yakrib radi allahu canhu qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allah baan ka maqlay sal allah aleh ali wslam yaquul nabigeenoola maa mala'a ma buuxiya aadamiyun aadami ma buuxiya wicaa'an waal ma buuxiya oo sharan ka shar badan min batnihi calooshiisa ma buuxiya weeyaan bini aadamka wax aad buuxiyo waala ah, waxaa ugu shar badan calooshiisa inuu buuxiya fa bixasabi ibni aadam ukulaatun luqmooyin oo yuqimna oo taagaan oo joojiyaan sulbahu dhabarkiisa dhawr luqma ama dhawr afgashi oo dhabarkiisa taaga ayaa bini aadan ku filan weeyaan fa in kaana haddii ay tahay laa maxaalata midaan shaki lahayn oo laga maarmaynin in la badsada cunnadii oo qasaba noqoto laazin ay noqoto fa uluun ulu liacaamihi cunadiisa mxuah ka dhiga weyaan ulu cunadiisa ha geliyo calooshii way ulukeedii wa uluun uluna lisharaabihi cabitaankiisa iyo wa uluun saddex meelood hal meel linafasihi neefti uu neefsanaya ka dhiga weyaan laakiin haddii aad boqolkiiba boqol aad buuxiso cunnadii xageed biyo ka cabaysaa xageed ku neefsanaysaa marka marka cunnada waa in saddex meelood hal meel laga dhigo saddex meelood hal meel loo reebo mxuu ahaa cabitaankii saddex meelood hal meel loo reebo neeftii iyo dabeeshii loo reebo waa markii ay ugu sarrayso meesha ugu sarrayso waxaa weyn la gaarsiiyo wix intaa ka badan looma bahna ayuu nabig sal allahu aleh ali wasalam rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waa xadiid saxiix xadiidkaana weeyaan ukulaatun ay luqamun waa luqmooyin weeyaan xadiidka aad wacan abi umaamata waxaa lagu wari yaasi bnu taclabata alansaariyi alxaariiy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakartu aw dakara waxay sheegeen asxaabu rasul rsulka sal slm yowman maalin cinda waqtiis waxay ku sheeg sheegeen addunya addunyada ay ku sheeg sheegeen adduunkiisuu yahay iyo xaaladiisa ay ka warrameen faqaala rasuulka al wuxuu yidhi sal allah aley waslam alaa tasmacuuna alaa tasmacuun war miyaadan maqlaynin war miyaadan maqlaynin ina albadaadata basaasnaanta min aliimaani iimaanka ka mid tahay qofka in dharkiisi wixiisa iska liidanaadaan iimaanka ka mid tahay weyaan ina albadaadata basaasnaanta min aliimaani bay ka mid tahay yacni attaqaxulu basaasnaanta wey rawaahu abu daawuud wasaxahu lalbani fi saxiixa albadaadatu badaadada bilbaai lmuwaxada wdaalayn اlmucjamatayn wahiya raaaat اlhayati muuqaalka qofka inuu mxuka jajabnaato weyaan iyo wa tarku faakhir اlibaasi dharkakiisa aadka u quruxda badan oo laga taga ayaa loola jeeda weyaan wa ama ataqaxulu taqaxulkana fa bilqaafi walxaa'i ay qaala ahlu luqa waxay yidhahdeen almutaqaxilu huwa arajul waa nin oo alyaabisu ljildi min khushuunati alcayshi nolosha adaygeeda awgeedna uu la qallan yahay weyaan iyo wa tarki tarafuhi raaxaysiga ka tegitaan oo ka tagay saas ayaa waxaa loola jeedaa weyaan waa martaba iyo manzilo aad weyn oo dadka inta badan ay ku sabri karin weyaan qofka haddii ay qabsato inuu mxuu aha ku adkaysto oo arrintaa iyada uusan dhibsanin ayaa xadiidka laga qaadanaa iyo mxuu ahaa axkaam kaleo tiro badan weyaan xadiid waan abi cabdilaahi waxaa laga warjaa bn cabdilahi bn alansaari radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi bacaanaa waxaana soo bixiyey bacaanaa waxaana soo saaray rasuulka allana soo saaray sal allahu aleh wasalam wa amara calayna wuxuu amiir nooga dhigay abaa cubaydata radi allahu tacala canhu ardah ayuu amiir nooga dhigay meel buu noo saaray bac natalaqa annagoo la kulmayno oo mxuu horjari u dhigayna cayra qurayshin quraysh safar ay leedahay wazawadanaa nabigu wuxuu zaad nooga dhigay jiraaban hal jiraab ama hal dambiil oo min tamrin timir ayuu nabiga nooga dhigay zaad weeyaan lam yajid muusan helin lana anaga hayrahu halkaa jiraab waxaana nabigan noo waayey calayhi salaatu wasalaam fa kaana abuu wuxuu ahaa yuctiinaa midna siiyo tamratan tamratan timirtimir ayuu noo san jiray faqiila waxaa loo yidhi abu muusa cafan jaabir waxaa loo yidhi kayfa kuntum tasnacuuna biha halkaas timirta maxaad ku samayn jirteen kayfa sideebaad kuntum ahaydeen tasnacuuna mid ku sama biha iyada maxaad ku samayn jirteen halkaas timirta qaal wuxuu namusuha waan dhuuqdhuuqi jirnay kamaa yamusu asabiyu canug yar siduu dhuuqdhuuqa ayaanu dhuuqdhuuqi jirnay uma intaa kadib nashrabu calayha waxaan dul cabi jirnay min almaai biyahaan ku dul cabi jirnay oo biyahaas kaligooda qofka ma cabi kara biyahaas ayaan ku cabi jirnay weyaan fatakfiina waxay noogu finlaan jirtay yowmana maalinta naga ila leyla habeenka wa kunnaa waxaana nadribu kuwa garaaca bicusiyina ulaha annaga aan wadana kuwa ku garaacna alkhata abqada ayaan ku garaac jirnay khaiga abqa la yidhahda quraca iyo waxyaabahaas ayay muxuu ahaa bahal yara marmaroorsan oo ka soo daada weyaan dhallinyarada aan aqoonin quraca iyo meel inta la aada laga soo fiiriyo alkhata weeyaan abqadaas ayaan ku fakunaa waxaan nadribu kuwa garaaca bicisiyina ulahnaga alhata abqadaas uma nabuluhu kadib abqadaas ayaan qoon jirnay bilmaai biyaan ku qoon jirnay fanakulu kadib aan iska cuni jirnay weyaan sida xoolihii o kale qaal wuxuu yidhi fantalaqnaa waan tagnay calaa saaxil baxri badda xeebteeda ayaan tagnay fa rufica lanaa waxaa noola soo muuqday oo noola kor yeelay calaa saaxili lbaxri badda mxuu xeebteeda ka hi'ati lkaiibi kaiibka waxaa la yidhaahdaa buurta yar oo bacaad ka samaysan ka hi'ati lkaiibi buur yar oo bacaad hay-adiisa oo kale addahmi ee weliba aad u weyn ka hi'ati lkaiibi buurta bacaadka ah addahmi ee weyn sidiisoo kale waxaa noola soo mxuu ahay noo muuqda wey oo noola soo bandhigay fa ataynaahu waan u nimid marka fa idaa hiya waaba iyadoo daabatan neef ah amaba daabad wax un xayawaan a ah xayawaan tudca eh, looga yeera alcambar cambar baa looga yeeraa ayaan mxuuah u tagna weyaan buur oo kale fa abu cubaydata abu cubayda wuxuu yidhi maytatun waa bakti waxaan bakhti weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi maya bakhti maahan bal naxnu annaga laa maya bal naxnu annaga rusulu rasuulilah rasuulka alla adeegiisa ayaanaha soo diray wa fii sabiililah jidka alla ayaan ku sugannaa waqad idururtum waa la dhibaatogeliyey ilaa man idura waxaa weye muariin baan nahay dad mdhibaysan eh, oo dhibaatada ayaan nahay fakulu cuna weyaan fa aqamna waxaan ku dullagaanay calayhi cambarka dushiisa shahran hal bil ayaan ku dullagaanay wanaxnu anagana aaamia saddex boqol ayaan ahanay hal jiraabna wateen oo intaaswax kale alla waayo weyaan xataa samina ilaa aan ka burbuuranna walaqad ra'aytunaa waanis aragnay naqtarifu anagoo darsanayna min waqbi caynayhi min waqbi aynihi ishiisa qobarkeeda ama godkeeda annagoo ka darsanayna bilqilaali ashhuunnadaan ku darsanaynaa duhna waxaan darsanaynaa mxuuah subagii iyo baruurtii meesha ku jirtaan darsanaynaa weyaan oo laga darayaa baruur ayaa mxuuah baruurtii amaba mxuuah subagii meesha isha qobarkeeda ku jiray ayaa lagu soo darayaa mxuuah shuunna iyo digsiyaal aad weyn lagu soo daraya weyaan walaqad ra'aytuna waxaanis aragnay naqtarif anagoo darsanayna min waqbi caynihi ishiisa mxuah godkeeda ama qobarkeeda bilqilaali mxuu ashuunna adduhna duhniga amaba subaga kasoo darsanayna ayaan is aragna weyaan wanaqtacu aan goynayna minhu ambarkii xaggiisa alfidra qayb ama gobol oo ka thawri dibi mxuu ah oo ah ayaan kasoo goosanayna aw ka qadri thawri ama dibi qadarkiisao kale ayaan soo goosanayna oo wax intaa la eg ayaan kala soo ruqaynaa weyaan kasoo qaadanaynaa wuxuu la egyahay walaqad ahada wuxuu qaaday mina anaga abu cubaydata abu cubayda rajulan ayuu qaaday faqcada wuxuu fariisiiyey fii waqbi caynihi ishiisa qobarkeeda ama ishi godkeedii ayuu dhex fariisiiyey qof subxaan allah wa ahada wuxuu qaaday dilcan feer ayuu qaaday oo min adlaacihi cambarkii feerihiisa ka mid a ah. fa aqaama kadibna saasuu joojiyey dhulka ayuu saa u joojiyey uma raxala wuxuu raray acdama baciirin ritikan ugu weyn oo maca anaga ahaaday famara wuxuu maray uma raxala wuxuu raray marka acdama baciirin ritakan ugu weyna ayuu heryada iyo rarada saare weeyaan oo macana annagana la jiray fa mara wuxuu maray min taxtiha dalcigii iyo mxua feerti hoosteeda ayuu saa mara weeyaan iyadoona taabanin watazawadnaa waan ka qaadanay min laxmihi hilibkii cambarkii ayaan ka zaad qaadanay wa shaa'iqa dareerima ayaan ka qaadanay weeyaan falama qadimna almadiinata madiina markaan nimid ataynaa rasuula rasuulka alla u nimid sal ll slem fadakarna dalika lahu nabigaan u sheegnay faqala wuxuu yidhi huwa isaga risqun waa irsaaqad oo akhrajahu allahu lakum ilahay uu idiin soo bixiyey fahal macakum maciina ma ahaado ma wadaan min laxmi hilibkiisa shayun shay ma wadaan oo fatudcimuuna annagaadna quudisaan faarsalnaa waxaan u bixinay oon u dirnay ilaa rasuuli rasulka sal allahu aleh ali xaaladda raggaas ay ku sugnaayeen saddex boqol oo nin oo hal jiraab ama hal dembiil sahay looga dhiga ka warram ikhwaani fillaah marka xaaladda ay saxaabada nabigan alai sla ku sugnaayeen iyo muxuuha shataf alceyshka ay ku sugnaayeen ee laga qaadanaa weeyaan aljiraabu jiraabka wicaaun waa walow min jildin mxuu ahaa harag laga samey macruufin haddaba soomaalida waxay u taqaanaa jiraab jiraab loo yaqaana weyaan gabdhaha iyo waxaasaya arig ku raaca nacam oo bikasri jimi wafatxiha wاlkasru afsax qowluhu namusuha bifatxi اlmiim alkhabطu waraqu shajarin macruufin weyaan taakuluhu اlibil waa geed eh, calayntiis oo la yaqaano geela uu cuno weeyaan wاlkaiibuna attallu waa buurta oo min alramli ka samaysan bacaad ka samaysan weeyaan wlwaqbu waqbigana bifatxi waaw waaskaan qaafi wa bacdaha baun muwaxada huwa nuqrat lcayni isha godkeeda weeyaan iyo mxuinta isha ay ku fadhida wlqilaalu qilaalkana aljiraaru waa ashuunnaha weeyaan wlfidaru bikasri lfaai wa fatxi daali alqiacu waa goob weeyaan raxla albaciir aw raxla albaciir bitakfiifi alxaa'i ay jacala calayha araxla heryada ayuu saaray weeyaan wاlwashaa'iqu bالshiini almucjama wاlqaafi allaxmu aladi uqtutica waa hilib mxuuaha la soo gooyey liyuqadada minhu in la odkaceeyo amaba in la dareerimo weeyaan wallaahu aclam xadiidka u dambeeyo wa can asma binti yaziid radia allahu tacala anha arda qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaaday kummu qamiisi rasuulilahi rasuulka al sal slm qamiiskiisa kumkiisa wuxuu ahaa rusqiga ayuu ahaa kumka waa meeshaan kanaakum la yidhahdaa qaybta u dambaysa weyan qamiiska rusqigana waa halka ay ku kala baxaan calaa casha iyo waxaa weyaan qaybta ka sarraysa oo dhudhunka ay ku kala baxaan weyan halkaas rusqiga waa halkaa marka waa halkaa weyaan halkaas ayaa halkaas ayuu gaari jiray gadaalna nabiga kama jirin calayhi salaat salaam muxuu ahaa qamiiskiisa horeyna kama jirin weeyaan saas ayay leedahay asmaa binti yaziida radia allahu anha wa rawaahu abu dawuuda wtirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidka waxaa weeyaan alimaam alalbani caleyh raxmat ullah wuxu le wa xadiid daciifa alrusqu bisaadi wاlrusqu bisiini labadaba rusqu rusq oo mxuu ahay siin laga dhiga iyo rusq oo saad laga dhiga labadaba weyaan waxaa weeyaan huwa almifsal meesha kala saaraysa bayna alkafi cala casha iyo wasaacid dhudhunka weeyaan hada wallah aclam sal allah wslm cla abdi rasuuli mustafa